mida id weeye id saddex macnay ku timaadaa darfun lima madaa min azamaani iyo fujaa-iyo iyo tacliil saddexdaasay ku imaan doontaa id saddex macnay ku timaadaa waa darfun lima madaa min azamaani iyo fujaaiya iyo tacliiliya id weeye fa yuqaalu waxaa la idhaha fiihaa id ظarفu waa ظarف waxaa la yidhaha fayuqaalu waxaa la yidhaha fiihaa id huwa lafdigaasu ظarفu waa ظarف darafkaasoo limaa waqti u sugnaaday madaa tegey mina zamani zaman xaalu yahay waqti tegey oo zaman ah ayay tustaa wa tadkhulu waana gashaa cala aljumlatayni labada jumlaba waa gashaa cala aljumlatayni ashwa cahdiyo jumladii ismiyada iyo oo horay loo soo sheegay labadaba waa gashaa watadkhulu waa gashaa cala aljumlatayni labadii jumlo naxwu wadkuruu xasuusta allaahi mafcuulkiya maxduufa mafcuulkaasayna ku tacalluqe id idu mafcuulkay ku tacalluqee wadkuruu xasuusta nicmat nicmatallaah ilaahay nimcadiisa xasuusta id waqti uu inin namceeyey antum idinka qaliilun kuwa yar aad ahaydeen hadda id maxaa ka dambeeya jumla ismiya ka dambaydo mubtadiya khabar ah haddana aayad kale fiiri iyadoo jumla ficliyu ka dambaydo wadkuruu xasuusta nicmat allah ilaahay nimcadiisa xasuusta id wakti uu inii nimceeyey kuntum aad ahaateen qaliilan kuwa yar markaana id maxaa ka dambeeya jumla ficliya marka labadaba id way gashaa maadigaasana loo isticmaalaa sida haalibkaa hayru haalib waa kana waqad tustacmalu maahan macnihii labaad iyo kii saddexaad midna macnihii koobaadaan ku jirnaa keliya id waa daraf darafkaas marka sida qaalibka waa maadi marmaruu mustaqbal noqdaa halkii macnoho koobaadaan ku jirnaa oo ah iyadoo darafnima darafnimadu waa hal macne waa hal macno laakiin darafka qaalibka ay ku timaadaa waa maadi marmarna mustaqbal waa noqon karaa wey isla halkii macno koobaad aan wadnay waqad tustacmalu id in la isticmaala la arkaa lilmustaqbali loo isticmaalo naxwu id waqti alaglaalu katinadihii fii acnaaqihim qoorahooda ay ku sugan yihiin tan haddeer id waktiga alaqlaalu katinaduu fii acnaaqihim qoorahooda ay ku sugnaa doonaan weye waa mustaqbalo aakiraba laga hadlaaba waxaana kutusaya fa sawfa yaclamuuna mar dambay ogaa doonaan weliba waqti damba ay ogaa doonaan marka waa mustaqbal macnihii koobaad saas uga gudba wa taaratan marna yuqaalu waxaa la yidhaahdaa huwa id xarfu mufaaja'atin waa kedada xarafkeedii waa xaraf oo faa'iideeya mufaaja'a iyo kedo wadaalika tusaalihiina ka qowlii waa shaacir qowlkiis oo kale oo uu ku qowlay fa baynamaa waqti alcusru curayskii xaasilun mid soo xasilay uu yahay id isla markiiba daarat waxaa wareegta daarat waxaa wareegtay mayaasiiru fudaydyaal fa baynamaa waqti alcusru curayskii xaasilun mid soo xasilay uu yahay id isla markiiba daarat waxaa wareegtay mayaasiiru fudaydyaal fudaydyaal waa xarfu fujaa'id waa macnihii labaad macnihii saddexaad wa taaratan marna yuqaalu waxaa la yidhaah xarfu tacliilin huwa id xarfu tacliilin id waa xarfu tacliil a la yidhaah waa xaraf wuxuu ku leeyaha waa xaraf isi maba ahanba wadaalika tusaaliina ka qowlihi waa kale tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu ku qowlay walan yanfacakum ma inin anfacayo alyowma maanta annakum fi lcadaabi mushtarikuuna inaad tihiin kuwa cadaabka shirka ku ah waxba inin tarime yanfacu faacilkeedii anakum fi lcadaab mushtarikuuna ah masderka laga dhalaalina waayo marka walan yanfacakum inin anfici maa alyowma maanta annakum idinka mushtarikuuna kuwa wadaagsada inaad tihiin fi lcadaabi muclin anfici waayo waa cilo tano id ciladu waxay tahay dalamtum horaya dulm u samaydeen ah, waa xarfu tacliil marka ah, ey liأjli dulmikum dulmigiini dartiis uusan inin anfacayn saddexdaas macnay id ku timaada sharx annawcu nawca nawca ahaaliثu sadexeeya maladii kii weeye jaaa yimid min alkelimaati kelimooyinka xaala uu ka mid yahay calىa alaaثati awjuhin wajajiyaalo saddexa korkiisna ku yimid saddex macno wax ku yimaado weeye wa huwa nuuca haalidkaa sabcun toddoba weeye ixdaahaa toddobadii mid ka mida id weeye fa yuqaalu waxaa la dhaha fiiha id taaratan mar darfun huwa idkii darfun darf weeye darabku limaa waqti u sugnaaday madaa tegay huwa waqtigu min azamaani xaaluu yahay aaliban waa sida badan ah, waa sida badan hadhow wuxuu kuu keena iyado mustaqbal ku imaanayda haaliban waa sida badan waa sida badan marka waxaad fiiridaa meesha uu ka qabtay darfun limaa madaa min azamaani wuxuu ku yidhi laazimatun waxay laasimtaa id lidarfiyati darafnimo in lagu icraabo oo darafnimo loogu camal falo falaa tatasarafu ma tasarufto bian takuuna inay noqoto faacilatan oo kale kuma tasarufi karto weligeed faacil noqon me oo mubtadaatan mubtade weligeed noqon me kaliya darafnimo waxay uga bixi kartaa inay noqoto mudaaf ilayh bis ayadana waxaa shardiya mudaaf inuu ismu zamaan yahy bes wax kale ma noqon karo mudaaf waa kana ilaa an yudaafa in la idaafeeyo maan ismu zamani ilayhaa id loo idaafeeyo naxwu xiina idin wa yowma idin wa bacda id hadaytana bes wax kale ma noqon karto id meesha lagu arko marba hadday daraf tahay darafnimadaasaa loogu camal falaa khalaas faacil noqome mubtada noqome xataa mafcuul bihi noqome mafcuul bihi noqome qaaraa yidhahdeen mafcuul bihi noqo labadan aayadood midda ku jirtaa mafcuul bihi ah wdkuruu id kuntum alina id ayaaba ah yidhaahdeen idaasaana mafcuul bi ah taas fiiri dawadeeda marka wajawaza wuxuu baneeyey alakfashu wzajaaj wabnu maalikin wuquucaha inay dhacdo mafcuulan bihi mafcuulan bih xaalay tahay wاstdlوu bاlآayatayni latayni dakarahuma اlmusanifu labadan ayadood u deliishadeen لأn اlmuraada macnaha aayadda loola jeedo cindahum agtooda wadkuruu xasuusta nafsa haada alwaqt war waqtigii maskaxdiina bal soo xasuusta waagaad yaraydeen waqtigii soo xasuusta wey waqtigii soo xasuusta saas weeye maaha waqtiga dhexdiisa wax xasuusta maaha war waqtigii bal maskaxdiina ku soo celiye waljumhuuru culummada jumhuurtoodu yamnacuuna waa diidayaan daalika ay kownahaa mafcuulan bih wayukrijuuna wayukharijuuna dhe waxay ku ta'wiilinayaan id i aayatayni xaalay ahaatay calىa anahaa darfun darf inay tahay darafkoo limafcuulin u sugnaaday ey wadkuruu xasuusta nicmatallah ilaahay nimcadiisa calaykum korkiina ugu nimceeyey id waktina uu idinkugu nimceeyey antum idinka ad ahaydeen qaliilun kuwa yar waid wakti xasuusta kuntum ad ahaydeen qaliilan wadkuruu id kuntum qaliilan waa saas iyaduna inay maxaad na tusaya in nimco la soo qadara waqad jaaa waaba yimid bacdu daalika maxduufka gabalkiis musaraxan bi xaal la cadeeyey qaala tacala ilah wuxuu ku yidhi suuratu alcimraan wadkuruu xasuusta nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa sooma jeedid qur-aanka bacdigiisa bacdiga kale exraabta ku bara sooma jeedid wadkuruu xasuusta nicmat allahi soo maaha nimcada alle xasuusta calaykum korkiinagu nimceeyey id kuntum acdaaan id waqti uu idin nimceeyey fiiri Ah, mafcuulka oo nix ma aha lagu tacalujina halka wada wada marsii marka iraabka qur-aanka ah, halkaas wada wada marsii marka marka id darafnimadeedii ku nasbisanta mafcuulka maxduufa ay ku tacaluqeen maahan mafcuul bihi ayadu maha noqoto weligeed darafnimay taagan tahay keliya maxay uga bixi kartaa inay mudaaf ilayhi noqoto markaasna maxaa shardiga mudaafku inuu noqdo ismu zamc khalaas weliba xiina idin yowma idin bacda id hadaytana wuxuu ku yidhi ixdaahaa toddobadii mid ka mida ah, id weye fa yuqaalu waxaa la idhaha fiihaa id taaratan mar darfun huwa xarafkan waxaa tidhaha huwa lafdiganu dhe huwa lafdiganu darfun darf weeye daraf kolimaa waqti u sugnaaday madaa tegey huwa waqtigu min azamaani xaaluu yahay haaliba sida badan wa tadkulu waa gashaa cala aljumlatayni labadii jumlo alsmiyati ti isimka loo nisbeeyey gashaa wاlficliyati tii ficilka loo nisbeeye gashaa fiiri hadda ficliyada shardiga leedahay ficliyo walba iskama geli karto shardi waxaa ah in ficilku maadi yahay lafdan wa macnan ama uu yahay xagga macnaha maadi lafdigubaa mudaarica noqday waa shardi wuxuu ku yidhi wa shardu اlficliyati ficliyada shardigeeda an yakuuna ficluhaa waa inuu noqdo maadiyan lafdan wa macnan kamaa maala siduu miaaliyey o macnan xagga macnaha waa inuu ka noqdo laa lafdan lafdigu mudaaric ha iska noqdo laakiin macnuhu waa inuu maadiya naw wadkur nabiga subanow ummadaada u sheeg id waqti yarfacu uu kor u qaadayey ibraahiimu nebi ibraahim alqawaacida aasaasyaalka min albeyti guriga xaala uu ka mid yahay kacbada fiiri id waqti xasuuso nabiga subanow ama wadkur sheeg oo ummadda u sheeg id waqti yarfacu uu kor u qaadayey xikaayatulxaala la idhaha maadi lama ogola inaad ka macnaydo mustaqbalna lama ogola u fiirso xikaayatulxaal waa inaad ugu dhawaaqdo ma dhihi kartid id waqti yarfacu uu kor u qaaday waa maadi maadi maaha kulmaddu waa mudaaric id waqti yarfacu uu kor u qaadi doonana dhihi maydid waqti hore waay nabi ibraahim maadda kadib kor u qaada maya waa horu kor u qaada maxaa lagaa rabaa xikaayatulxaal wax laidhaha waagii qof ka sheekaynaya noqon xagga inta tagto waagii tagto kacbada la dhisaayey markaa saas usoo macnee oo waxaad tidhaahdaa wadkur sheekh id waqti yarfacu uu kor u qaadayey waagaasuu kor u qaadayey ah, xikaayatulxaala la yidhah mudaaracnimadiina waa la ilaalinaa macnuhuna wakti hore inuu aha waa inaad sheegtaa oo hadde maadi waa qaad inaad ka laqbaydo mudaaric id waqti ummadda u sheeg yarfacu uu kor u qaadayey ibraahiimu nebi ibraahim alqawaacida aas-aasyaalka min albeyti kacbada xaalay ka mid yihiin hadda fiiri id waxaa ka daba maray jumla ficliya mudaariciya lafdan laakiin xagga macnaha waa maadi waa wakti hore iyo wanaxwu waadkur sheeg nabiga subanow id wakti taquulu aad adugu ku dhahayday liladii kii ancama allaahu ilaah uu u nimceeyey calayhi korkiisa oo ancamta calayh iiri kii markii aad ku dhahayday maana waad ku dhahday maaha hadda kadib aad ku dhaheena maaha markiiad markii aad dhahayday wey waa xikaayat اxaala la yidhaah waa lafdigu waa mudaaric laakiin macnuhu waa maadi xikaayat اxaala laga macnayna hadda marka id waxaa ka dabamaray ficil mudaaric lafdan laakiin macnaha waa maadi maxaa markaas ka horuu nabigu ku yidhi haddana ilah wuxuu hi naxwu fiiri waid yamkuru waadkuru sheeg nabiga suubanow xasuusto id waqti yamkuru ay hagarsanayeen bika adiga aladiina kuwa kafaruu gaaloobeen qolooyinka gaaloobey marki ay makriga maleegayeen oy hagarsanayeen waktigay makriga samaynayeen waa sameeyeen hadhihin waa samayn doonaana hadhihin ee xikaayatulxaal ka dhig maray makriga markay maleegayeen marka hadda id waxaa ka daamara yamkuru wa maca daalika lafdigu mudaaric ha ahaadee macnuhu waa maadi oo markii makriga ay samaynayeen oo ay nabiga sala allahu alay slm hijrada inay u diideen doonayeen kadiba ilahay uga sheekaynay isagoo madiine jooga ah, ala bal soo xasuuso sidii alla kuu soo badbaadiyey adiga kaliga iyo abubakar ahayde qabiilo dhana ku raadayday oo xoog badan yaa ku soo badbaadiyey alle bal xasuuso nimcada alla kuu galay ah, nimcada alla kuu galay meel kasta boqol halaadaa la siina qofkii hal madax keen laba boqolaa la siina qofkii labada madax keen ay lahaayeen so uma jeedid marka waa nuucaas halkaas ka sii wado adugu waa yahay wuxuu ku yidhi waa tadkhulu waa gashaa calى اljumlatayni labada jumlaba waa gashaa id alsmiyati ay gashaa jumlada ismiyada ah wاlficliyatina waa gashaa laakiin ficliya waa ogaatay warkeed ah, shardi waxaa ah inay maadiyo tahay lafdan waa macnan ama ay tahay maadiya macnan xagga macnaha waaya alsmiyai wاlficliyati falula midda horayda ismiyadiiya naxwu wadkuruu xasuusta nicmatallaa ilaahay namcadii uu idinkugu namceeyey calaykum korkiina id wati uu idin namceeyey dheh id waqti uu idin namceeyey antum idinka qaliilun kuwa yaraad ahaydeen wahaaniyatu midda labaad oo gashay taas waa iddi oo gashay jumla ismiya wahaaniyatu midda labayda oo jumla ficliya gashay naxwu wadkuruu xasuusta nicmat allaahi calaykum nimcada ilaah korkiina id wktina uu idinkugu nimciyey kuntum ad ahaydeen qaliilan kuwa yar wa min hayri اhaalibi haalib kayrkiis waxaa ka mid a waxay ahayd ayadoo inay maadi noqoto macnaha haalibka waa saas ee ayadoo hayru haalib ah oo aan maadi ahayn oo mustaqbala waxaa ka mida tusaale wa min hayri اhaalib waxaa ka mid a annahaa id qad tustacmalu in la isticmaalaa la arkaa lilmustaqbali loo isticmaalo naxwu fa sawfa mar dambe ayay yaclamuuna ogaa doonaan gaaladu id waqtiyay ogaa doonaan alaqlaalu katiinaduuhu fii acnaaqin qoorahooda ay ku sugan yihiin luqunta laga xidho surka marka laga xidho markaasay ogaa doonaan faid id id hunaa halkan bimacnaa idaa weeye maxaa yeelay lianna alcaamila kan ku camal falaa fiihaa id ficlu waa ficil ficilkoo mustaqbalun lasoo qaabila waa ficil mustaqbal ah oo yaclamuunada weeye yaclamuuna weeye lama dhihi karo mudaarican lafdigu ka yahay mudaarice eh, macnuu waa maadi lama dhigi karo maxaa yaele xarfu tanfiisaa ku jira ah, xarfu tanfiisaa ku jira fasawfa yaclamuun marka waa mudaaric oo mustaqbal macnihiisu la yahay weliba wa yuqaalu macnihii labaad oo cid ay tusi jirtuu kutusaa kii koobaad waa darafnimo waa ka gudubni darafnimadaas oo gaalibka loo isticmaalo maadi hayru qaalibna loo isticmaalo mustaqbal waa ka gudubnay wa yuqaalu waxaa la haha fiiha id taaratan mar xarfu mufaajaati kadada xarafkeedii idaa waqacad markay dhacdo bacda baynaa wa bayna ma meel kale ma jirto ah, meel kale ma jirto marka ay id noqoyda mufaajao waa in uu ka horeeyo bayna ama bayna ma labada lafdimi weligaa id kale ha u isticmaali mufaajao ah, labadaas gadaalkooda markay dhacday mufaajaca noqotaa labadaas gadaalkooda labadaas gadaalkooda bayna aw baynama idaa waqacad markay dhacdo bacda baynaa wa baynama ma soo marnay macnahan oo ah baynaa iyo baynamaa gadaalkooda id inay dhacdo mufaaji'a meeqa qofaa xasuusata maasha alla rag badan ardaa jooga markaas waa yahay ha maxaan ka hadlaynay isu yaan weydiiyaa haye mahad maxaan ka hadlaynay markaas ma sha allah jazaaka allahu khayr jumlada mudaafulayga xaashiyadan kusoo qaadana markaa ah, xaashiyada ya <laughs> id iyo idaa oo labadu mufaaji'a yihiin a ah, ka daba mara waa yahay falawalu midka horeeya oo ah baynaa ka qawlika waa inaad tidhaahdoo kale baynaa waqti ana aniga fii diiqin ciriiri aan ku suganahay id isla markiiba jaaa alfaraju farajaa yimid bayna a ah ka horayda waani ka labeeyo bayna maa ah. ka qowli waa shaacir qowlkiis oo uu yidhi istaqdirilaaha ilaahay inuu qadaro weydiiso khayran khayr wardayanna raalli ku noqo bihi khayrka istaqdirilaaha ilaahay inuu qadaro weydiiso oo ka dalbo khayran khayr inuu qadaro wardayanna bihi khayrkana raalli ku noqo fa baynamaa waqti alcusru curayskii xaasilun mid soo xasilay uu yahay id isla markiiba daarad waxaa wareegtay mayaasiiru fudaydyaal waa jamcu maysuurin oo bimacnaa yusri yaho masdere ah, macnuhu waa masder oo waa bimacnaa yusri ah, maysuur ah, maysuur oo macnuhu yusri yahay wey istaqdir ilaaha ilaahay inuu qadara weydiiso khayran calaa khayrin wardayana bi raadi ku noqo fa baynamaa waqti alcusru culayskii xaasilu mid soo xasila uu yahay id isla markaasba daarad waxaa wareegtay mayasiru marka id fa bayna maay gadaalkeeday dhacday oo ah fujaa'iye wey idaas wa hal hiya id fujaa'iya ah. idaa fujaa'iyaa sow layskuma haysan idaa fujaa'iyahay maxaa ta ma ma xarafa ma isima bay isim tahay ma darfu makaana ma darfu zamana sow haysan intii halkan taalla fiiri wa hal hiya id oo fujaa'iyaa u celi darfu zamaanin miya aw makaanin miya aw xarfun xaraf miya xarafkoo bimacna almufaajaati ah ow xarfun zaa'idun mise waa xaraf zaa'ida markaan markay xaraf tahayna labaa laiskugu khilaafsan yahi markay isim tahayna labadiyaa laiskugu khilaafsan yahi waxaa soo kordhay xaraf markay taha laba qowl ku sii jirtaa markaan xaraf hadday tahay ma xarف bmacna اmufaajaha mase waa xarف zaa'ida xarafkoo litawkiidi usugnaaday aqwaalu fiihi aqwaaluna ku sugan way xashada ayuu kaaga sheeg sheegaya culammada kala qabaane fiirso waa yahay wa yuqaalu waxaa la iha iiha macnihii saddexaadu kuu sheega oo id ay ku imaan jirtay wa yuqaalu waxaa la iha fiiha id taaratan mar xarfu tacliilin hiya idii xarfu tacliilin cilaynta xarafkeedii weeye bilcayniya la akriyey wadalika tusaalina ka qowli waa ilaahay qowlkiisoo kale tacaala ilaa wuu sareeyaa ilaah uu yidhi walan yanfacakum idin anfici ma wax idin tari ma alyowma maanta annakum idinka mushtarikuuna kuwa wadaagsada inaad tihiin filcadaabi id dalamtum id ciladu waxay tahay dalamtum dulmi aad samaydeen dulmigii aad samaydeen daraaddeed walan yanfacakum idin anfici ma alyowma maanta firiya raabta saan u laqbaynayo u kala hormarinaa ir waa kane ah, macnaha saas u kala horeeya id dalamtumta marka ficilka aad faacilka sida kadib aad cilayne marka waa kan asagaa fiiri siduu kuugu dhigay ey walan yanfacakum inin anfici maa alyawma maanta ishtiraakukum masderu dhalaaliy maxaa xarfu masderaa ku jira meesha waa annada annakum annadaas weeye annadana haddii uu abarku mushtaq yahay abarka masderka laga dhalaaliya abarkaa laga soo qaada ilaa abarkeediya mushtaa maanta sooma jeedaan mushtarikuuna abarkiiyu marka ka soo dhalaaliyey markaasu wuxuu ku yidhi haddii kalena koonaa la soo qaata walan yanfacakum inin anfici ma alyawma maanta ishtiraakukum wadaagsigiina filcadaabi cadaabka aad wadaagsanadaan liajli dulmikum dulmintiini daraaddeeduusan idin anfacayn fidunyaa adduunyada aad dulmi samaydeen hal hiya whal hiya id oo tacliiliyaaho xarفun xarف miya xarafko bimansilati laami tacliili laamu tacliil booskiisa ku sugan aw darفun darف miya wa tacliilu tacliilkana mustafaadun mid laga faa'iidaysanaya miya min quwaةi اkalaami kalaamka macnihiisa iyo awoodiisa laa min lafdi lafdiga laga faa'idaysama labada waa tee fiihi qowlan ayaa ku sugan wey labadaba la yiri wey id waa dhammaan athaaniyatu kelimada labayda oo saddex macno ku timaada waa kelimad labaad saddex macnona ku timaada athaaniyatu kelimada labayda lamaa wey saddex macnay kugu imaaneen lamaa xiniye lamaa jaasimaho ficil mudaaric jasmi jirtay iyo lamaada istisnaa iyadoo bimacnaa ilaa aheed lamaa meeqa macnay ku imaaneen saddex lamaa xiniye lamaa jaazima iyo lamaa istisnaaiya waa saddexdii saddexdii kugu imaanay fiiri athaaniyatu midda labaydaa ah. lamaa wey ah, ama xiniyadhe ama iddhe horaan usoo marray iyadana miya ayehe waa joogta lamaa wujuudiya ah, xiniyadana w xiniyada waa lagu qabsaday raggii yidhi waa la gartay laakiin magacaas aad caan baxa lamaa xiniyada caan wey magacaasa caana aye waayahay ahaniyatu midda labayda lama weeye fa yuqaalu waxaa la idhaha fiiha lamada fii naxwi lamaa jaaa zaydun zayd markii uu yimid jaaa camrun camaraa yimid ah, ayay waxay leeyiin lamaa jaaa xiina jaaa zaydun jaaa camrunaa yimid ah, markay meeshaas waxaa tira fa waxaa la idhaha fiiha lamaada fii naxwi lamaa jaaa zaydun jaaa camrun xaalo ay ku sugan tahay xaaladaas waxaa la yidhaah xarfu wujuudi Ah, xarfu wujuudin huwa lanaagi xarfu wujuudin helidda xarafkeedii weeye waxaa la helay majiica camrin aa la helay maxaa loo helay liwujuudin liwujuudi majii'i zaydin zayd imaatinkiisa helidda la helay saasaabaa la yidhahdaaba xarfu wujuudin liwujuudin xarfu wujuudi camrin liwujuudi ah, xarfu wujuudi ah, waxaad tidhahdaa xarfu wujuudi majii'i camrin amar amar imaatinkiisaa la helay liwujuudi majii'i zaydi zayd imaatinkiisa helidda la helay darteedaa loo helay wa takhtasu waxay kaas ku noqotaa bilmaadi maadigay kaas ku tahay wazacama wuxuu ku antacooday alfarisiyu iyo wa mutaabicu dadka ku raaceen annahaa lamaadaasu darfun daraf inay tahay darafkoo bimacnaa xiinin ah wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaha waa macnihii labaad jaazimo inay noqoto oo ficilka mudaaric ay jasmido oo lam ay la mid tahay furuuqna waa u dhaxaydaahe qadrigan insha alla ku qaadan doona furuuqde wa yuqaalu waxaa la yidhaah fiiha lamaada fii naxwi bal lamaa yaduuqu cadaabi xaal ay ku sugan tahay mithaalkaas kale markay ku jirto waxaa la idhaha xarfu jasmin huwa lamaagu xarfu jasmin reeb xarafkiis weeye xarafko linafyi mudaarici mudaarica lanfintiisa anfintiisa u sugnaaday iyo wa qalbi in loo gediyo mudaarica maadiyan maadi mutasilan xaal uu la xariiro nafyuhu mudaaricaas la anfintiisu bilxaali bizamani takalum zamanka la hadlaayu la xariiraa bilxaali marka la hadlaayo uu la xariiraa maaha nafyi go nafyi go-ay maahan oo lamta waxaa loo isticmaalaa shay la anfina laakiin nafyigii go hal ataa calى اlinsaani xiinu min adahri lam yakun shaya madkuura insaanka waqti uusan ahayn shay madkuuraa jirtay walaakin kaana bacda dalika shaya madkuuran ha nafyigaas waa horu dhammaada soo maa laakiin lamaada saas ma noqon karto haddaadba lamaa wax ku anfido markaas aad hadlaydo weli ai nafyigu waa taagan yahay waa saas dabeecaddeedu dabeecaddeedu waa saa markaasuu wuxuu ku yidhi mutasilan xaalu la xidhiidha nafyu mudaarica nafyigiisu bilxaale waktigaad hadlaydo mutawaqacan xaal la shinsanayo la rajaynayo hubuutuhu manfigaas inuu sugnaado hubuutu hubuutu lficil ficilka la anfinayo inuu sugnaadaa raje laga qaba waxyaalaha ay uga duwan tahay lamtay ka mid tahay wuxuu ku yidhi alaa tara miyadan arkayn maindhahaad laadahay anal macnaa macnaha inuu yahay annahum gaaladu lam yaduuquuhu cadaabka ma dhadhamin ilal aana hadda la soo gaaro marka aayaddu soo degtay la soo gaaro wa ana dawqahum dhadhamintooda lahu cadaabka ay dhadhami doonaanna mutawaqacun waa mid la shinsanayo waa mid la rajaynayo waa mid la sugayo wey wa yuqaalu waxaa la idhahdaa macnihii saddexaad oo lamaa ku imaan jirtay wa yuqaalu waxaa la idhaha fiiha lamaada xarfu istinaa'in huwa xarafkaanu xarfu istinaa'in weeye xarfu istinaa'in soo reebidda xarafkeedi weeye fii naxwi anshuduka allah ilaahay baan kugu weydiisaa lamaa facalta ilaa facalta waa inaad samayda ey maa as'aluka kugu weydiisa maa ilaa ficlaka samayntaada maahane wa minhu waxaa ka mid ah in kullu nafsin naf dhammaanteed ma ahan lamaa calayhaa ilaa haddayba nafu jirto calayhaa korkeeda waxaa ku sugan xaafidun malag ilaalinaya acmaashiisa fii qiraa'ati tashdiidi shadiidda qiraa'adeeda xaalay ahaatay alaa tara miyadan arkayn maa fahamtid ana almacnaa macnuhu inuu yahay maa kullu nafsin intuna naafiyatu kutusaa maa kullu nafsin naf dhammaanteed ma ahaaninoo ma sugnaanin ilaa haddayba sugnaato calayhaa nafta korkeeda waxaa ku sugan xaafidun ilaaliya walaltifaata wax milicsi ah iyo wax tixgelina uma sugnaan ilaa inkaari ljawhariy jawhari kitaabka weynoo saxaaxa iskale inkiridda uu inkiray daalika macnaha oo istinaa ah oo uu yidhi lamaa istinaa'iya ma jirto habaha ah, ku falin waxa weeyaan waa un banu aadano asagoo kitaabka sixaax la yidhaahdo ee jawhari ee caanka luqada marjaca waa iskale haddana waa ka hoos baxay ah, rag kalea soo xifdiya asagoo duusan xifdin man xafida xujatan facalaa man lam yaxfad ahaa qofkaan xujo soo xifdin kii xifdiyey umbaa ka sareeya aha shanax ahaniyatu kelimada labayda ahaniyatu kelimada labayda min alkelimaati xaalo ay ka mid tahay kelimooyinkii allatii kelimooyinkii jaaad ku timid calaa alaaثati awjin saddex wej lamaa weye bifatxi laami xaalu ahaaday iyo wa tashdiid اlmiim fa yuqaalu fiiha lamaa waxaa la yidhaha في naxwi lamaa jaa zaydun zayd markuu yimid jaa camrun camaraa yimid misaalkaas xaalay ku sugan tahay waxaa la yidhaah xarfu wujuudin helid xarafkeed liwujuudin helid darteedna loo helay fa wujuudu majii'i camrin camar helid camar imaatinkiisa helidda la helay liwujuudi majii'i zaydin zayd imaatinkiisa helidda la helo u sugnaaday taasaa keentay wtaktasu waxay gaar ku tahay lamaadu bidukuuli gelid cala alficli ficil ay gasho ficil almaadi tegey calal asaxi qowlka asax haddaan qabano wa kawnuhaa mubtado ka dhigo xaraf jaban jinina ma kiciyo dadan exraabta helin macnaha ku wareerinaa wa kawnuhaa lama ahanshadeedo xarfan xaraf ay tahay huwa madhabu sibaweyhi weeye waa madhabka sibaweyhi waa xaraf sibaweyhiya qaba aad iyo aad ugu gargaara ibnu hishaamna markuu qadriga joogo qadriga markuu joogo uu yidhaha burhaan cadna waa kana annagaa hayno inaysan isim ahayn xaraf tahay lamaad sideedaba iyadoon caamil ku camal falaa lahaynaan kuu haya u yidha xaashiyadaynu kugu sheega hadalkii qadriguba xaashiyadaynu kugu qoran ka soco waa madhabka siiba weyi wey wa kownuhaa lama ahaanshadeedo xarfan xaraf uu yahay huwa kownkaasu madhabu siiba weyi weye wazacama wuxuu ku andacooday alfarisiyu waa mutaabixu iyo dadka raaceen kabni jiniin oo kale annaha lamaadu darfun darf inay tahay darafkoo lizamaani usugnaaday darafkoo bimacnaa xiinin ah falmacnaa macnaha falmacnaa may la socotaa cashar qaybta hore ma kuu diyaarsan tahay kitaabka qaybtii lasoo dhaafay juskii hore makuu diyaarsan baabka labaad iyo waa haye haye ridwan makuu diyaarsan yahi adig haye markay yidhaahdeen abucali farisi iyo markay yidhahdeen waa darfu zamaan bimacnaa xiinin ah ina maalig muxuu yidhi ha bimacnaa id weeye sidaasuuna uu wanaagsaday oo uu yidhi sida fiican waa saasuu yidhi ibnu hishaam hay muxuu ku wanaagsaday labada cil waxay ahaayeen ko صaxiix ah. ah, mudlaqu zamaan waxaa xiinada ah eh. kayr allaha ku siiy waa in la hayaa kitaabkii wixii waa inu maskaxdan kuugu jiraa Ah, kitaabkan ka soo fiiraa lama rabo ya kitaabkan ka soo fiiraa lama rabo waa yahay wazacana wuxuu ku antacooday alfarisiyu wadalika tusaale kabni jiniin oo kaleba weeye macnaha mutaabiciintii wax kaaga sheega annahaa lamaadu darfun waa darf darafkoo lizamaan usugnaaday darafkaasoo bimacnaa xinin ahaaday falmacnaa macnaha filmihaali mihaalkii hadda aan soo sheegnay xaalo uu ku sugan yahay miaalkii haddeer lamaa jaaa zaydun jaaa camrun waa miaalkaas miaalka xaaluu ku sugan yahay xiina jaaa zaydun markii zayd yimid jaaa camrunaa yimid macnuhu waa saas yidhaahdeen fayaqtadii wuxuu keenaya majiiha fayaqtadii macnahaas wuxuu keenaya majii'ahumaa labadooda imaatinkooda camar iyo zayd fii zamanin waaxidin ay yimaadeen lambar shantaasuu ka qabana markaasuu kuu keenaya macnihii iyo sharxii qadriga wahuwa macnahaasu kayru laazimin waa midaan laazim ahayn laazimaan marmar waa noqon kartaa laakiin joogto maaha mudarid maaha macno mudarida maaha saasuu ku leeyahy macnihii wuxuu ku yidhi macnihii koobaadan ku jirnaa lamaadu waa dharfiya sida khaalibkaana waxay gashaa ficil maadi ah wuxuu ku yidhi wa taaratan marmar maya maya ha halkii macne waa noo dhama macnihiis waa dhamayn wuxuu galay macnihii labaad macnahaas koobaad waa dhamayn wa taaratan marna yuqaalu waxaa la yidhaha fiiha lamaada idaa dakalat markay gasho cala almudaarici mudaaric fii naxwi bal lamaa yaduuquu ma aysan dhadhamin gaalado cadaabi cadaabkayga ma aysan dhadhamin oo kale xaalay ku sugan tahay waxaa la yidhaha xarfu jasmin waa reebka xarafkiisii xarafkaasoo linafyi xadail mudaarici mudaarica xadadkiisa laanfintiisa usugnaaday iyo la diididiisa iyo wa qalbihi mudaarica in loo gediyo ey qalbi zamanihi zamankiisa in loo gediyo marka fiiri nafyiga marka la dhaha xadadku ku dhaca qalbiga marka la dhaha zamanku ku dhaca ficilku labadaasu tusaa sooma ficil mudaaric isagu laba macnuu tusaa ficil kastaaba ayu ficil laba macnuu tusaa xada iyo zaman kul ficlin muxuu tusaa laba macno xada iyo zaman isimkuna hal macnuu tusaa marka fiiri labaday u kala laabeen marka lagu yidhaha xarfu nafyin iyo xarfu waxa weeyaan qalbin marka la xarfu jasmin wa nafyin jasmiga lafdigaa la jasmiyaa iska da nafyigana xadadkaa la anfiyaa qalbigana zamankaa la qalbiya saddexda marka waa kala duwany jasmuhu wuxuu ku dhacaa lafdiga nafyiguna muxuu ku dhacaa xadadka qalbiguna muxuu ku dhacaa zamanka waa yahay markaasuu yihi xarfu jasmina la yidhaha reebka xarafkiisa oo lafdiga mudaarica la jasmiyo linafyin xarafkaasoo linafyi xadail mudaarici mudaarica xadadkiisa laanfintiisa usugnaaday iyo wa qalbihi ey qalbi zamanihi zamankiisa in mudaarica loo gediyo maadiic maanta in loo gediyo mutasilan xaal uu la xiriiro nafyuhu mudaaricaas nafyigiisu bilxaali marka aad hadlaydo bilxaali ey bizamaani takalum zamanka aad hadlaydo waa inuu soo gaaraa nafyigu waa inuu la xiriiro oo soo gaaro oo usan kala go mutawaqacan xaal la shinsanayo xaal la rajaynayo hubuutu hubuutulficli ficilkaas inuu sugnaado soo xasilo fi listiqbaali istiqbaalka dhexdiisa waktiga soo socda inuu soo xasila la rajaynaa ficilka lagu anfiyo alaa tara miyaadan arkayn ana almacnaa macnaha fi lmithaali xaalu ku sugan yahay annahum gaaladu lam yaduuquuhu ay ilcadaaba cadaabka mana dhebin ilal aana hadda la soo gaaro wa ana dawqahum aana waxaa loola jeeda marka aayadda soo degayda wa anna dوقم gaalada dhadhamintooda لh cadاaب ay dhadhamin doonaan متوaقع waa mid la شhinسana waa mid la rajaynaa في المستقبل la soo qaabiلa وktigaas inay dhadhamin doonaan gaalo cadاaب waa la suga وtaaرaةa marna مaعnihii saddexaad وtaaرaةa marna يuقaaل waxaa la idhah فيiha lamaada xarفuskisnaain soo reebidda xarفkeed xarفko بimanزiلةi ilا ilا macnaheeda ahaaday laba meelood bis ay bimacnaa ilaa noqotaa xashiyada fiiri raqamka afraad walahaa mawdicaani laba meelooda usugnaatuu ku yidhi war laba meelood bisa usugnaatay axaduhumaa bacda alqasami aaniihimaa bacda nafyi meel kalena ma noqoto bimacnaa alistinaaiye labadaas meelood bisay noqotaa bacda alqasam iyo bacda nafyi ma la fahmi wuxuu ku yidhi wa taaratan marna yuqaalu waxaa la idhaha fiiha lamaada xarfu sitnaain soo reebidda xarafkeedii xarafkaasoo bimansilati ilaa ahaaday ilaadii alistinaa'iyati soo reebidda loo nisbeeyey fii luqati hudayn reer huday luqadoodana xaal ay macnahaas ugu xaalay ku sugnaatay luqada reer hudayn markay ku sugantahay saas isticmaalan reer hudayn aa sidaas u isticmaala fa inahum reer hudayn yajcaluuna lamaa waxay ka dhigaan bimansilati ilaa fii naxwi qowlihim qowlkooda man fii naxwi qowlihim qowlkooda oo kale xaalay ku sugan tahay anshudu kallaa ilaahay baan kugu weydiisanaa lamaa facalta kada saas waa inaad samaydo ey maa asaluka kugu weydiisanmaa ilaa ficlaka maa asaluka kuweydiisanmaa ilaa ficlaka samayntaada maahane kadaa aad samaydo wa minhu waa min majii'i lama lama imaatinkeedii waxaa ka mid a ah. bimacnaa ilaa ay ku timaado qowlu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaa ilaah uu ku qowlay in kullu nafsin naf dhammaanteed mawjuudatun ma ahan lamaa calayhaa ilaa haddayba ahaato calayhaa dusheeda waxaa ku sugan xaafidun malag ilaalina acmaasheeda fii qiraa'ati tashdiidi qirada shadiidda lama oo miimka lashido ahaatay xaalay ku sugan tahay wahiya qirada lashidayda qiraa'atubna qراءة بن cاamirin waa qirada ina caamir iyo wa caasim iyo waxamse iyo waa abijacفar alaa tara miyaad arkayn ana almacnaa macnuhu inuu yahay ma kulu nafsin naf dhammaanteed mawjudatu ma ahan ilaa calayha dusheeda xaalu ku sugan yahay maahane xaafidun mid ilaaliya fain in naafiyatu waa mid waxanfayda walamaa lamaa bimacnaa ilaa weeye walaltifaata wax milicsi ah uma sugnaan ilaa inkaanil jawhari jawhari diididda iyo inkiridda uu inkiray daalika macnaha ilaada oo ah istinaaiyada ilaa daalika waxad ku isheera macna istinaa dheh inkiridda uu inkiray daalika macna istinaa xayثu meel qaala jawhari uu yidhi ina lamaa bimacnaa ilaa xaalay ahaatay hayru macruufin waa midaan lagu oqoon fi luqati uu yidhi marka qof koobi kara wax walba oqon ku koobay ma jiro banu aadanka waxa weya qof wax walba aqoon ku koobay xataa fani fununta ka mida qofku inuu kooba ma dhacay axaadiista qof koobay ma jiro nabiga ka gadaal sala allahu alay wasalam ah, luqada hal imaamoo koobaan xaraf dhaafin leelin wixii waxa weya waa banu aadam waa in wax dhaafaan bal mas'ale uu kutubtiisa ku sheegay qaar ka mida inuu dib ka halmaamo oo uu meel dambe ku inkira arki dhi kartaa mararka gabal ayaa dhici karta ah waa dabecadda banu aadamkaa sidaas keenayda waa yahay xayu meel qaala uu yidhi ina lama bimacnaa ilaa xaalay ahaatay kayru macruufin waa midaan lagu oqon fi luqa wa sabaqa waxa uga hormaray ilaa dalika inkaarkaas alfara yaxya ibnu ziyaad aa uga hormaray amiiru lmuminiina fi naxwa la yidhaah waa waxa weya odagii dhammaayoo naxwada asagaa diidayba waa abu cubaydata uga hormaray oo a'imadii selafka luqa ugu oqon badnaa ka mida wamaa kii qaala uu yidhi almusanifu xakaahu waxaa sheegay alkhaliil ibnu axmedaa sheegay iyo wasiiba weyhi ayaa sheegeen walkisaa-iyaa sheegay waman xafida xujatan qofka xujo soo xifdiya calaa man qof dushiisu ahaaday lam yaxfad aan soo xifdin wlmuhbitu qofka sugaya ole waa tanaa ilaa bima waman xafida qofka xifdiya xujatun waman xafida shaycan شhayئan marka mafcuulka ka dhig waman xafida qofka xifdiya شhayئan shay xujatun waa xujade markaas calaa man qofuu xujo ku yahay lam yaxfad aan waxba soo xifdin marka mafcuulkii xafidada maxduuf ka dhig waman xafida شhayئan qofka shay soo xifdiya xujatun xujuu ku yahay qofkaasu calaa man qof ayuu xujo ku yahay lam yaxfad شhayئan aan lam yafcali شhayئa aan shayga soo xifdin wlmuhbitu qofka sugaya oo leh shaygan carabtiyo isticmaashaan hayaa waa qaacido kale wlmuhbitu qofka sugaya oo leh shaygan carabtiyo isticmaashaan hayaa muqadamun asagaa warkiisa la hormarina cala anaafi qofka anfinaya oo leh carabu ma isticmaalin keliya waxaa laleeyahy adigu warkaa wuxuu yahay carab isticmaashay ma ogi cadam lcilmina cilmi maahan wa cadam lcilmi laysa cilmina la kaliya waxaad sheegatay cilmi la-aan inaada masaladaas aqoon u lahay inaad sheegtay wey halkaas masalo maaha sidiisa kale cilmiga in loogu diidayo masaladaas daad tiri carabu kuma hadlin kaliya warkaagu wuxuu yahay inaadan ogeyn carab inay ku hadasho waa masalo weyn oo qaacidaho ah usuulka ku tacalluqda khaasatan axaadiista marka la joogo qofaa le nabigu sidaas ma samayn saxaabi kalaale waa sameeye anaa taagnaa qaacidada marka shaki ma gasho waxaa la idhahdaa almuhbitu muqadamun cala الnaafi midka sugaayo le anaa nabigi ku arkay kaasaa la qaadana maxaa yaele kan kale warkiisu wuxuu ku kooyan kuma aanan arag inuusan ogeyn un wey warkiisu wax kale maaha ma isaga hooskii nabiga ahaa oo daba taagna maalin walba ma dhici marka qaacido weyn weeye oo xagga axaadiista weliba muhiim u ah wاlmuhbitu muqadamun cala الnaafi haddana waxay tahay carab ninkii yidhi anaa ku arka iyagoo isticmaala warkiisaa la qaadana waxaana laga hormarinaa qofkii yidhi carab ku hadlayda ma anan arag waxaa laleeya keliya inaadan arag unbaad sheegato wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaarak cala nabiyina